aswaatu waxay idiin soo gudbinaysaa qudus iyo aqsaa waa dhul aan marnabo quureenin falastiinna qaas uma lahoo muslimna ma qaybsamee qudus aan u hiilinno hadduu qalbi sax yaalo qudus aan u hiilinno hadduu qalbi sax nagu yaalo anziirada midowday qolkeena maqlaa qaarowbaad ku jirtan qudus lam yahudayn karo qanziirada midowday qolkeena maqlaa qaarowbaad ku jirtan qudus lam yahudayn karo intuu qof islaam jiro qiraayo ashahaadka dhiiggiisa quubaayo quduus lama hudayn karo intuu qof islaam jiro qiraayo ashahaadka dhiiggiisa quubaayo quduus lamya hudeen karo qansiirada midowday qolkeena maqlaa qarow baad ku jirtan qudus lamya hudeen karo qansiirada midowday qolkeena maqlaa qarow baad ku jirtan qudus lamya hudeen karo ilmihii qaacqaa qarnigani nool qaryaha u qaataanahay qudus difaacidiis ilmihii qaacqaac qarnigani nool qoryaha uu qaataanahay qudus difaacidiis qansiirada midowday qolkeena maqlaa qarow baad ku jirtan qudus lam yahudayn karo qansiirada midowday qolkeena maqlaa qarow baad ku jirtan qudus lam yahudayn karo qaadab maayaan qudus israa'iiliyiin qooqay nafteenan u qurno qabriyan u galaynaa adamaya quduus israa'iilii qooqay naftaynan u qurno qabriyaan u galayna qansiirada midowday qolkeena maqlaa qaarowbaad ku jirtan qudus lam yahudeen karo qansiirada midowday qolkeena maqlaa qaarowbaad ku jirtan qudus lam yahudeen karo qansiirada midowday qolkeena maqlaa qaarowbaad ku jirtan qudus lam yahudeen karo qaarowbaad ku jirtan qudus lam yahudeen karo karo faarow baad ku jirtaan quduus lam yahudayn karo